alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin waa baabkii hore laba masalo oo inooga harhsanaa kadibna insha allah baabka cusub baynu bilaabayna alxaadiyatu walcishruun masalada koob iyo labaatanaad ana sunata ahli lkitaab kuwa kitaabka la siiyey wadadoodu madmuumatun waa mid la dhaleeceeyey ka sunati lmushrikiin sunada mushrikiinta sida loo dhaleeceeyey asunatu ahli kitaab almukhaalifa lisharcina baa looga jeeda sunada ahlukitaabka ee khilaafsan sharcigeen waa mid madmuuma waxaana taa waxa weeyaan u daliila nebigu alayh isalaatu wasalaam in la raaco wadadoodii inuu diiday uhi inaha sunan latattabicuna sanana man kaana qablakum markuu yihi la yihi waayana uu yihi baalyahuud wanasaara baad ujeedaa uu yihi faman adayaan ujeeda athaaniyaة wاlcishruun ana almuntaqila qofka ka diga rogtay min albaaili alladii baadilkaasoo ictaadahu uu qabatimay qalbuhu qalbigiisu laa yuumanu aamin lagama aha an yakuuna inuu ahaado fii qalbihi qalbigiisa dhexdiisa baqiyatu hadhaa min tilka alcaada caadaa ka mid a biqowlihi uu yihi saxaabigu wanaxnu xaal naxnu anaguna xudathaau caadin kuwo ku waqti cusub aan nahay bikufrin marka wuxuu leeyahy qofka baadil ka guuray ka diga rogtay baadilkaasoo qalbigiisuu qabatimo uu la qabsaday aamin lagama aha inay wax kaga hadrhaan baadilkii markaa saxaabadani markii hore mushrikiin bay ahaan jireen waxay la qabsadeen baatilka atacalluq bigayr illah ilaahay cidaan ahayn in lagu tacalluqo markii ay markaa soo islaameen weliba islaamnimadooda ay cusban cusb ay mid cusub ahayd goor dhoweed gaalnimo ay ka yimaadeen waxbaa weli qalbigooda ku harsanaa baadilkii ay ka guureen ka mid a laakiin dee wax islaamnimadooda mancinaya aan ahayn waxa waxaa kamid ahaa markaa atacaluq bilashjaar walaxjaar dhagaxanta iyo geedaha iyo waxaa in lagu tacaluqo o laga tabaruko walihaada baa saxaabigu cudur daar ahaan uu u sheegay weliba bilowga hadalka inay islaamnimada ku cusbaayeen isagoo tilmaamaya jaahiliyadii ay ka yimaadeen wax kaga hadhay arrintani inay tahay waxa sababay ay tahay inaanay weli ka guurin cilmi ahaan iyo camal ahaan labadaba walihaada qofka markaa bidco qabatima idhaahdo waan ka toobad keenay gaar ahaan ahaa daaciya ililbidca qof bidcaha dadka ugu baaqa in layska hubsado oo wakti loo kaadiyo o aan la sii wada dayn ayaa salafka ka sugnaatay cumar ibnu khaaab radi allahu canhu ninkii sabiiq ibnu casal la odhan jiray isagoo ee mutashaabiha qur-aanka dadka ku fitnayn jiray isagoo le waan toobad keenay haddana mudda ayuu u qabtay toobadiisa isagoo hubsanaya waxaana aimadu ka qaateen sida imaamu axmed iyo aimo kaleba in bal qofka bidco lagu yaqaanay ee weliba daaciya lilbidca ahaa dadka mid ugu yeedha oo dadka u qurxiya hadduu idhaa waan toobad keenay in loo hubsado arrinkiisa waxaanay taasi farac ka tahay masaladan oo ah yacni lagama aamin ahaa inay weli wax ku hadhsan yihiin markaa in qalbigiisa ay ka wada baxday in kale ayaa loo hubsanaya wey waayo baabka tobnaad baabumaa shaygii buu baab yahay jaa warada kusoo arooray fi fii xukmi dabxi gowrici xukumkiisa ligayr illah ilaah cid loo gowraco min alaayaati walaxaadiid aayaad iyo axaadiia maqsuudka baabku waa bayaanu xukmi dabxi ligayr illaah waa in la caddeeyo gowraca ilaahay cid aan ahayn loo gowracaa xukumka uu leeyahay musanifkuna raxima llahu tacaala xukumka mas'alada si go-an uma sheegin oo dee muu odhan baabun min ashirki adabxu ligayr illah ma odhan waxaanay shuraaxda barhkood arrintaa ku sababeeyeen in alxukmu adabxu ligayr illaah aanu xukum qura lahayn ee tafsiilu ku jiro axkaam kala duwan uu qaato sidaynu kusoo aragnay kitaabkii hore culimada saa ishaartay waxaa ka mid a sheekh sulaymaan ibn cabdillaahi markuu baabka sharaxaya wuxuu yihi ay min alwaciid maa warada fi dabxi lgayr min alwaciid waxaa ku ku soo arooray gawrac ilah cidana loo gowraco waciid iyo goodiya ah hal yakunu shirkan am la iyo shirki ma noqonaya mise noqon maayo culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen sababta musanifku u jasmin waayey xukumka mas'alada waa litamriini aalibi cala istikhraaj alaxkaam min aladila qofka ardayga kitaabka akhrisan ayuu ku tababarayaa inuu axkaamta adilada kala soo baxo anugu markaa adiladii baan kuu keenay alxukmu xukmu dabxi ligayr illah aduu ka soo sar culimada saatil waxaa kamid ah shekh بn cutheymiin raximah الlahu taعala الdبxu لغayr الlahi sidaynu horeba aynu u sheegnay dhammaantii shirki ma wada aha oo wuxuu ka mid yahay afcaasha muxtamilka ah oo cibaada maxda maaha sida صaxiix waa sidaas الdبxu لغayr الlah cibaada maxda maaha ama qadiyada iyo gawracu cibaado barax tiran maha hadduu cibaado barax tiran yahay dee dhammaantiiba shirki wada noqon lahaa dabxu ligayr illah oo wax marna cibaado noqda marna aan cibaado noqon walihada sn arkadan xukunkiiyo tafsiil baa gelaya ma garan inuu ardayda ka mid yahay iyo inuu dersiga dusha kala socdo kitaabkii hore markaynu masalada maraynay nin baa jira whatsappka igala soo xidhiidhay oo dhalinyaro ah oo istishkaalsanayey sidee loo odhan karaa dabxu ligayr illaahi baa u qeybsama mid shirkiya ah, mid aan shirki ahayn isagu wuxuu leeyahay aan ka fahmay hadalkiisa adabxu ligayr illaahi waxaa la idhaahdaa unka shirkiga ah ka shirkiga ahayn sida adabxu lilakli ama lilbeyc ama lidayf dabxu ligayr illaahi lama idhaahdo tasiilka noocaasina sax maaha waxaynu sheegi doonaa nusuus ay ku caddahay gowracaan shirki ahayn oo haddana lagu sheegayo inuu yahay dabxun ligayr illaahi inuu yahay marka haddaad dayf u gowracdo waa dabxun ligayr illahi la odhan karaa qof martiya haddaad u gowracdo laakiin shirki ma yahay dee waa maya mar haddaad ikraam dayf aada uga jeedo walihaada baynu inagu maray dariiqada ah addabxu ligayr illaahi inaanu dhammaantii shirki ahayn ka ducaai ayr ilaahi oo kale u sida baryada ilahay cid aan hayn la baryo suu taa tafsiil u gelaya isagana tafsiil baa gelaya ma jaa min alaayaati walaxaadiid buu ujeedaa addabxu luqatan waa ashaqu waa dilaacinta sida ibnu faris ku sheegay fii mucjabi maqaayiis luqa sharcanna waa izhaaqu ruuxi اlxayawaan izhaaqu ruuxi اlxayawaan waa xayawaanka in nafta laga jaro oo lagaga jaro biiraaqati dam in dhiig laga daadiyo oo calaa wajhin maksuus iyadoo qaab gaara ah markaa dhiiggaa looga daadinayo laakiin waxaa isweydiin le dabxigan uu musanifku waa masle muhima ah ufiirsada ui baabu maa warada maa jaa fi dabxi ligayr اllah ma dabxiga ay fuqahadu qeexayaan kutuda fiqiga ku qoran buu ujeedaa waa qaطcu xalqi xayawaani mubaaxi اlakl ariiqati maksuusa fuqahadu saasay ku qeexa in la jaro cunaha xayawaan gawrici hilibkiisu uu xalaal yahay oo qaab gaara loo jaro makaasuu ujeedaa maya adabxu fi kalaami musanif acamu min dalik dabxigay fuqahadu qeexaan uu ka caamsay uu ka macna balaadhay dabxiga almuraadu bاdabxi fi hada اlbaab waa qatlu اlbahiima waa mayeedhaankii iyo xayawaankii in la dilo un oo lagu deli ima biariiqati الsharciya almadkuura fi kutub اlfiqh oo lagu dilo dariiqada shareecada waafaqsan ee kutubta fiqiga ku taal aw gayriha min asuwar اlmacruufa cinda اlumam ama dariiqada mid aanayn xayawaankii in lagu dilo waa duruqda ay yaqaanaan ummadaha kale وسواء kاn المdبوح ma يجuز dبح في الشhaريcة kaبhيmaة الأنعاam أو ma laa يجuز dبح dبxiga ay فuqahadu tacriifiyaan waa gowraca la gowraco xayawaan hilibkiisu waa xalaaliy oo dameer haddii la gowraco ama shabeel la gowraco ama libaax la gowraco tacriifkooda ma soo gelaya ila dabxiga wax xalaaleeya ay iyagu ka hadlayaan dabxiguna wuxuu xalaaleeyaa xayawaan marka horeba hilibkiisa uu xalaaliya soo ma lakiin dabxigan la sheegayo marka shirki laga hadlayo ka waa ka ballaadhay waa in xayawaankii la dilo sidaa fuqahadu ku qeexayaan ha loo dilo ama si kaleba ha loo dilo xayawaanku ha noqdo mid hilibkiisu xalaaliyey ama mid hilibkiisu xaray hadduu qofku ay soo qabto oo aygaasi uu dilo oo halkii xoolaha laga gawrici jiro kale uu ka gowraco ama xabadba uu ku dhufto ama budhba ula dhaco ama dhagax ula dhaco iyadoo qasdigiisu uu yahay an yataqaraba wa yucadima bihi gayr اllah aygaa dilkiisa inuu ugu dhowaado oo uu ku weyneeyo ilahay cid aan ahayn de waa debxi baa la odhanaya idan maxaynu fahnay khulaasat اlqowl ana الdabxa fi hada اlbaab wa fi kutub الtawxiid acamu min الdabxi fi kutub اlfiqh kutub اlfiqhi dabxiga ay tacriifinayaan waa dabxiga la gowraco xayawaan hilibkiisu xalaal yahy si gaarana loo gowraco ah in halkaa qoorta laga gowraco ama halkaa waxa weeyaan dhuunta laga mudo dabxiga marka shi dabxiga shirkiga laga hadlaya laga hadlayaana waa qatlu xayawaan waa xayawaanu in la dilo ha lagu dilo biadabxi bilkayfiya almacruufa fi kutub اlfiqh ama si kaleba ha loo dilo xayawaankaa la dilaya ha noqdo mid hilibkiisu xalaal yahay ama mid hilibkiisu aanu xalaal ahayn laakiin qasdiga loo dilaya uu yahay tacdiim iyo taqarub ilaa gayr illah soo waadix ma waay ligayr illaahi allam waa litacliil dabaxa qaasida bidabxi gayr allah macanu waa saas gayr allahina waa caam oo yashmal jamiica almakhluuqaat haduu gowraco rasuul nebi malak awliyaa jiniyeyse haddaba waxaynu yar ka hadlaynaa anwaacu dhabxi noocyada gowraca dabxigu laysa min alcibaadaat almaxda gowrucu cibaado barax tiran ma aha sida salaadoo kale ile cibaado barax tiran hadduu yahay mar kastoo ilaahay cid aan ahayn wax loo gowraco shirki buu noqon lahaa mar walbana shirki ma noqdee tafsiil baa ku jira sayn sheegay marka waa qaacidadii hore aynu kusoo aragnay ducada iyo isticaadada iyo istigaafada kuwaasi ayuu lamid yihi marka waa min alafcaali اlmuxtamila waa afcaasha sidaan noqoto sida noqoto waa ficil marna cibaado noqda marna aan cibaado ahayn markuu cibaado yahay yahayba haddii ilaahay loo sameeyana cibaada lilahi u noqonaya haddii cid kale loo sameeyana cibaada ligayr ilahi u noqonaya marka suwar mutacadida buu leeyihi oo axkaamteeduna ay kala duwan tahay oo bacduhaa cibaada tawxiidiya noqonaya bacduhana shirku noqonaya bacduhana muxaramu noqonayo bacduhana uu noqonayo min jumlat اcaadaati اmubaaxa caadaadka mubaaxa mid kamida marka laa yuطlaq ana dabxa cibaada lama iطlaaqayo lama odhanayo gowrac o dhami waa cibaado xataa hadday culimadu iطlaaqaan ha adabxu waa cibaada fasarfuhu ligayr اllahi shirku debxi oo dhan uma jeedaane nooc gaara bay jeedaan waxaana taa caddaynaya quyuudda ay raaciyaan oo adabxu ligayr اllaahi tacdiima wa taqaruba ama adabxu tacdiima wa taqaruban markuu sifada alle unbuu cibaadaya wey lamana odhan karo kulu dabxin ligayr illahi waa shirka ilaa in loola marka la adabxu ligayr illahi shirkun haddii nooc gaara looga jeedo nooc cibaadaha ah waa sax haddii kulu dabxi ligayr illaahi looga jeedana waa waa khalad oo kulu dabxi ligayr illaahi shirki maaha culimada ilaaqdayna ilaaqooda tafsiilkaasaa lagu qaadaya marka gawric wuxuu qeybsama aqsaam alqism alawal adabxu alcibaadi altawxiidi waa intaynu kusoo sheegnayna halaatat usuulka waynu ku celcelinaynaa un lita'kiid watakraaru axla gawrac cibaada ah wahuwa dabxu bismi illaahi waa in la gowraco wahuwa dabxu bahimat lancaam bahimat lancaam waa in la gowraco oo bismi illaahi lagu gowraco magaca ilaahay taqaruba wa tacdiima lahu iyadoo ilaahay loogu dhowaanayo gowraca ilaahayna lagu weyneynayo cala ariiqati almuwaafiqati lishariica sidii shareecada waafaqsanaydna loo gowraco shareecadu ay tihi wuxuu gowraca adabxu bismi اllaahi taqaruba watacdiima lahu calى ariiqati اlmuwaafiqati lishariica calى sabiili اlwujuub iyadoo gowracaasi waajib uu yahay sida dabxu lhadyi oo kale aw istixbaab ama iyadoo gowracaasi sunno uu yahay kaludxiyati wاlcaqiiqa wاdabxu litasaduq اlaxm iyo in loo gowracayo hilibka in la sadaqadaysto wagayri dalik gawracu inuu cibaado noqdo dala soco gawracu inuu cibaado noqdo culimo badan baa tasriixiyey qubuuriyiintan mushrikiinta ah ee casrigan joogiya kuwo kaloo ka horreeyayba waxay doonayaan inay yidhaahdaan gawracu sidiisa cibaado uma aha yaana marnaba sidiisa cibaado uma noqdo ficilkaa gawraca la yidhahdo bal waxaad eegtaa araafici saaxibu almuxarar kitaabkiisa alcaziiz sharx lwajiis wuxuu ku yihi waclam ana dabxa lilmacbuudi waxaad ogaataa gowraca loo gowraco macbuudka wabismihi lagu gowraco naazilu manzilata sujuudi lahu wuxuu lamid sujuudda loo sujuudo kul waaxidi minhuma nawcu min anwac الtacdiim wاlcibaada mid walibana waa nooc kamid a anwaacda cibaadada iyo weyneynta almaksuusaةi biاllahi tacaala ilaahay ku gaara aladi huwa اlmustaxiqu lilcibaada allahaasoo ah ka cibaadada keliyadii xaqa u leh ibnu xibaan صaxiixiisa wuxuu ku yihi dikru اlbayaani bana dabxa اlmar'i adabixaةa bismi اllahi wamilat اlislaami ay wabismi milat اlislaam min aliimaan mana iimaanku ka midi waayo nooca labaad ee gowricu waa adabxu shirki gowraca shirkiga ah wa huwa adabxu ligayr illaah gowraca ilahay cid aanayn loo gowraco ciddaas cida doonaysa ha noqotay calaa jihati atacabudi waataqarubi waatacdiim ee loogu gowraco si ku dheehan cibaadaysi iyo u dhowaansho iyo weyneyn idan qasdigaasi marka uu ficilka la socdo ayuu dabxigii noqonayaa shirki su-aal baan isweydiin karaa ma huwa almanaat اlmuujib likowni dabxi ligayr اllahi shirka waa maxay cilada keensatay ee waajibineysa gowraca ilaahay cid aan ahayn loo gowracaa inuu shirki yahay ciladaas waxa weeye an yatadamana الdabxu nisbata shayi min khasaais اllahi ilى gayri waa inuu gowracu koobsado wax khasaaista ilaahay kamida ilahay cid aan ahayn in loo leexiyo loo nisbeyo aw yashtamila calى gaayat الduli wالtacdiim lilmadbuuxi lahu ama gowracii waxaa la socda in loo duloobayo oo la weyneynayo kan loo gowracayo wa taxta dalika suwar masaa'il badan baa markaa gowraca shirkigaa ka farcamaysa oo horaan idinku sheegay in dee tacdiimka iyo taqarubka uu yahay qasdi oo uu yahay camal qalbi markaa su-aasha imanaysa waxay tahay mar hadduu gowracu shirki noqonayo marka tacdiim iyo taqarub looga qasdiyo qasdiguna camal qalbi uu yahay camal qalbina inaan inagu daalacan karin saynu ku ogaanaynaa qofkan gowriciisa jin u gowracayo ama qoraxda u gowracayo ama qof dhintay u gowracayo inuu uga qasdiyo tacdiim iyo taqarub oo halka ay mushrikiintu xujaysteene ay yidhaahdeen gowrac laguma xukumi karo cidda la doonayaba haloo gowracay inuu shirki yahay waayo in lagu xukumay inuu shirki yahay waxay ku xidhan tahay in la ogaado qasdigiisu iniyo tacdiim iyo taqarub taana ma ogaan karno inagu ishkaalkaa horena waynu soo aroorinay jawaabtiisana waynu sheegay oo kooban yaa jawaabtiisii haya yaani kayfa tacrif ana hada alinsaan aladi dabaxa ligayr اllahi qasduhu altacdiimu wاtaqarub ila lmadbuuxi lahu wixii waa camal qalbiye haye صaxiix jaزak اllah khيr hada huwa اljawaab yucrafu dalika alqasd walacmaal اqalbiya tucraf biاlqara'in qofka qasdigiisa iyo acmaasha qalbigiisa ku qumta qaraa-inta lagu garta taasina wax laisku khilaafsan yahay maha hal tusaale fiqiya baan idin siinaya waxaa loo yaqaano bayca si uu ansaxo ilaahay muxuu shardi uga dhigay ataraadi soo ma in baayicuna shaygiisa inuu iibiyo raalli ku yahay mushtariguna inuu iibsado raalli inuu ku yaho lacagtiisa u dhaafsado wاrida min acmaali اqulub am min acmaali اjawaarix waa min acmaal e min acmaali اlquluub weyi marka sidee lagu ogaan karaa qofkan inuu raalli ku noqday iibkan ile raalli ahaanshihiisu inuu ansaxo lagama maarmaan buu yihi de waxaa lagu ogaan karaa biaqwaalihi sida fuqahada badankooda ku tageen aw biafcaalihi si fuqahada qaarkood qabaan oo aaminsan beyc lmucaaaat inuu saxiix yahay taasina khilaaf ma leh walihaadaba fuqahadu waxay leeyihiin qofkan inuu raalli ku yahay iibkan baa shardiya inuu raalli ku yahayna inagu si kale kuma ogaan karno ilaa la helo siiqo oo isagu dee u hadlo u bictu iyo ishtaraytu qabiltu hadallada inuu yidhahdo isaga camalkii qalbigiisa ku qumo aridaa taasaa lagu ogaanaya culimada qaarna waxay leeyihin maya waxaaba lagu ogaan karaaba ficil de waa baycu lmucaaaadki labadii qof tusaala way isbaayaceen waxaad ku tidhi roodhidani waa imisa markaasu roodhidu waa laba kun iga iibina maad odhan waan kaa iibiyena muu odhan labadii kun baad dhigtay xabad roodhiya baad qaadata waa baycu lmucaaaat waxay idhahdaan fuqaha badan baa qabto xataa culimo shaaficiyi ku jiraan in beycaasi uu saxiix yahay ficilkana tusinaya qofka inuu raalli ku noqday inuu roodhidan iibsado kana inuu iibiyo inuu raalli ku noqday idan qowlkoodan ay leeyihiin qasdu tacdiim wataqarub waa camal qalbiya lamama ogaan karo oo hadal ansax ahayn cilmi ahaan oo qofka qasdigiisa waxaa lagu ogaan karaa iyo ridihiisa iyo acmaashiisa kale qalbiga qaraa baa lagu ogaan karaa marka waa maxay qaraainta tusin karta qofkani gowracan ilaahay cid aanan gowracay inuu uga jeedo tacdiim iyo taqarub qaraainta suurada koobaade waa an yusarixa daabixu biana dabxa biqasdi tacabud wataqarub watacdiim waa inuu isagu inoo sheego an yusarixa huwa bidalik isagaaba tasriixiyeba uu anigu weligaan wax u waan ku weyneynaya tacdiima lilweli baan u gowracaya iyo taqaruba ilayhi uma jiraan dad sidaa idhahda ha qaar baa haddaad weydiiso war xoolaan aad leedi waa siyaare qabri hebel aad dul geenaysaan aad ku dul maxaad uga jeedaan se koha sadaqad baan uga jeednaa sadaqada soo idinkan magaalooyinkii iyo dhulkii dadka baahani joogaanba jooga mid halkaaba ku garocdaan aad masaakiintana siisaan mayo mayo weliga haddaan loo gowricin wuxuu noo tari jiray ayaanu waayeyna ama dhibaatuu noo geysanayaa weligu miaan iska caddayn inuu weliga ugu taqarubi wax kaga doonayo inuu wax ka helo ama inuu dhib ka celiyo iska waadix maqlaysen de odayaal maalin dhawd hadlayo mid baa siduu joogay iska yidhi sheekh isxaaq uu garab taagnaan jiro waxbuu inoo tari jiray isagii baba tasriixinayaba ale meydkaasaa wixii tara marka wuxuu gowracaya de wax tarkiibuu kaga doonaya sooma tarkiibuu kaga doonaya iyo waxyeele inuu ka celiyo isagii baa yihi dabaxtu lifulani taqaruba ilayh watacabuda lahu ama wuxu uhi yastaxiqu dabxa low in loo gowraco xaq u leeyahy sheekhu ama weligu suurada labaad waan yadbaxa ligayr اllah wahuwa fi xaalati yaglibu calayhi اtadalul wاlkhuduuc waidhaaru اliftiqaar limadbuuxi lahu waxaad ka adaan halkan idin kuma qoran lakin waxaad ka muraajaceyn kartaan sharaxii halaatat usuulka ayay suwarkan idinku yaalaan y isaga ka muraajaceeya waa haystaan soo ma isagaad ka eeganaysaa qofkii doon inu qorto halkaas ka qoranaya wuu gowracay isagoo ku jira xaalad isduleyn iyo khuduuc iyo faqri muujisasho uu baahi u muujisanayo kan uu gowracayo amaba se istixyaab u muujinaya sheekh waxaa wax ka badan baad xaq u lahayde dee naga raali ah xoolii baa naga weyda ama ama nagu yaraaday wasaarad baa nagu dhacday isagaba u iftiqaaraya u tadalulaya ama yusaaxibu dalika ducaaءu bian yaqbal madbuuxu lahu dabiixa waxaanu kaa barya ina kuweydiisana inaad naga aqbasho intaa siyaarada aanu keennay buu leeyahy qariina tusinaysa dabxigiisu inuu yahay tacdiim iyo taqarub mid dhacay suurada saddexaad yadbaxa limakhluuqi macruufi bicibaadati mushrikiina lahu makhluuqan u gowracay waa mid mushrikiintu inay caabudaan lagu yaqaan xooluu kaxeeyo sanamka buuda la idhaahdo ayuu u gowracay wax kale uma baahninba taasaa ile buuda cuni maaye muxuu kala doonay dee waa ku tacdiim iyo taqarub uga jeeda ama saliibku u gowracay ama qubuur la yaqaan in dadka qaarkood xoola ay u gowracaan tacdiiman wa taqaruban laha ayuu xoolihii u gowracay waa qarino tusinaysa inuu tacdiim iyo taqarub isna uga jeedo suurada afraad waa dabxu ligayr illaahi maca ictiqaadi macna macaani rubiya fi lmadbuuxi lahu waa inuu u gowraco cid uu aaminsan yahay sifaatkii rabbi inay leeday oo isagaaba wuxuu u gowracayaa weli uu ku leeyahay ama qofuu ku leeyahay itasara fi ama dhib buu keenaa ama dheef buu bixiyaa qaar baa lagu yidhi waar xoolahaan siyaarada ku sheegaysaan xabaala ku dulqalaysaan haddaad niyo iska daysaan maxaa dhacaysa anagii mar joojinay siyaaradii sheekhibal wax naga gaadhay baanad ogeyn anaa xoolii baa xanuunsaday roob la-aan baa nagu dhacday suurada شhanaad waa adabxu limakhluuqi lam tajri اlcaadaةu cinda اlcuqalaa bidabxi lahu kadabxi lishamsi wuxuu u gowracayaa makhluuq dadka caqliga lihi aanay waxba u gowricin bani aadam wax loo gowraco waa la yaqaanaa martibuu kugu imanayaa waad casuumaysaa waa macruuf laakiin dadka cuqaladii mee xoolaynta gowracaan qoraxda ku casuumaan ama dayaxa ama xidigaha ama geedaha ama dhagaxaanta ama malaaigta ama jinka la alcuqalaa laa yucrafuun bilihdaa lihadi makhluuqaat waxba uma hadiyeeyaan makhluuqaadka noocaasa marka qasdu hadi makhluuqaat bidabxi daliilu alaa qasdi taqarub wataciim in makhluuqaadka noocaasa gowrac ula qasdiyo qoraxda dayaxa geedaha dhagaxanta waa mid daliilu ah inuu ugu dhowaado iyada uu ku weyneeyo inuu qasdigiisu yahay waxaa lamid ah dabxu in loo gowraco cidaan iyagu ku intifaacahayn xoolaad kaxaysay qabri baa dul geysay waad dhashay qofkii xabaalaha ku aasnaa muxuu ka faa'iidaya ma cunayaa maya ajar ma ka helayaa maya camalkiisubuu go-ay haddaad sadaqadii waxaa uga jeeda adaa ajarka ka heli lahaa marka mal munaasaba in xoolihii qabrigaa la dulgeeyo oo lagu dulqalo iyadoo islaamka guud ahaanba taa uu diiday oo nabigu uri laa caqla fi lislaam marka waxa qura looga jeedaya muxuu noqon karaa in gawracan isaga lagu xusayo sooma oo isaga lagu weyneynayo isaga loogu dhawaanayo walihaada buu yihi nin aan marka uu hadlayey aan muslim ahayn oo annaga reerkayga mid ahaa markii dambe ilaahay baa wuxuu ku dambeeyey hadallo iskhilaafsamaan maql wuxu uhi waryaadhahan reer hebelow oo aniga reerkayga qoyskaygu la hadlaya ou ka mid yihi xoolahan xabaalaha geysaan oo kanay siyaarada ku sheegayaan nimankan reer hebele tolkeenna meesha ku aasane ma cunayaan hadday jawaabtu tahay haa sanadkiiba maalin cuntaha siinine maalin walba ugeeyaan nimanku waa niman tolkeena <laughs> hadday jawaabtu tahay ma cunayaanna dee maxaanu markaynu caqligeena dib ugu dhaqono maxaynu waxaanay cunahayn dushooda kala kala doonina magaalooyinka iyo dhulkaynu deganahay dadka nooli joogaane cunayaan maynu ku qalano marka in aanay cunahayn baa laisla qirsanyay dadkan xabaalaha kuwaasana xoolaha la dulgeynaya maxaa haddaba xoolaha loo dulgeynayaa safar dheer loogu soo gelaya meel fog xoole inta laga soo kaxiyo qabrigiisa loo dulkeenaya ee halkaa loogu qalaya wax kale oo arrintaasi ay aqbali kartaa ma jiro ahayn in qasdigu uu yahay in isaga lagu weyneeyo oo loogu dhawaado adabxu ligayr اllahi tacdiima wataqaruba ilayhi inuu shirki yahay mukhrij min almila diinta lagaga baxayo gayru waaxid min alculamaa ayaa tasriixiyey sicaad u sheegeen oo wuxuu yihi raaficigeenu hadalkiisa akrinay waclam ana dabxa lilmacbuudi wa bismihi naazilu mansilata sujuudi lahu kul waaxidi minhuma nouc min anwaci الtacdiimi wاlcibaadaةi اlmakhsuuصaةi biاllahi tacalى aladi huwa lmustaxiqu lilcibaada faman dabxa ligayrihi qofka ilaahay cid aan ahayn u gowraca min xayawaani aw jamaadi kaلsanami calى wajhi الtacdiimi wاlcibaada isagoo cibaadeysi iyo weyneyn uga jeeda lam taxila dabixatuhu wa kaana ma yaأtii bihi kufran waxa uu gowraco sidaa u gowracay xalaal ma ficilkiisuna waa kufri kaman sajada ligayrihi sajdata cibaada sake ilahay u sujuuday sujuudu tacdi cid aan ilaahayn u sujuuday sujuud weyneyn uu uga jeedo iyo cibaadaysi wakada low dabaxa lahu waligayri calaa hada alwajh hadduu ilaahay cid kale isku ladhu idhaahdo ilaahay iyo kaasaan u gowracaya ku weyneynayaan ugu dhowaanaya iyaduna waa la mid hadduu istiqlaal lagu gowracay hadduu ishtiraaka lagu gowraco waa isku mid waxaan baraarujinaya raafici isagu oo masaladan xagga dambe ku sheegi doonee wuxuu leeyahay makhluuq mucadama haddii loo gowraco shirki noqon maayo oo in ilaahay loo gowracayo un bay ka dhiganta sida kacbadoo kale iyaba odhanaya masaladaana insha allah aynu ka hadli doonaa waa maxay daliilka kala qaadaya makhluuqa mucadamka ah oo haddii taqaruba tacdiiman lahu loogu sameeyo ficilka aanu shirku noqonayn iyo makhluuqa hayru mucadamka ah sida sanam iyo dhagax iyo geed iyo wax lamida suu sheegay ma fi daliil kala qaadaya culimada shaaficiyada ee masaladaa ku radiday isaga iyo cidda lamidkaana waynu keeni doonaa insha allah dadkan iska odhanaya wahaabiya waxaan la timi ibnu taymiya la yimi dadaan kutubta war uhaynin weeyi ama war way uhayaane dadkay lu goynayaan wax alaalo wuxuu sheegay shekhulislaam ibnu taymiya masaajishan ku tacalluqa ama ibnu cabdilwahaab uu sheegay ama culimo ka dambeysay ay sheegeen kutub lmadaahib alfiqiya laga helaya iyo kutubta culimada hore ay qoreen annawowi raxima llahu tacala sl fi sharxi muslim wuxuu ku yidhi وأma الdبح لغayr الlahi faاlmuraadu bh an ydبxa bsmi غayr الlahi taعalى kaman dabxa lلصnmi aw الصaliibi aw lmuusى nabiy lahi muusى u gowraca aw lciisa salى الlahu عalayhima aw lilkacbati isagoo waxyaaba mucadamka xataa soo ma arkaysid inuu iyaga tusaalaaba ku bixiyey iyo wnaxwi dalika fakul hada xaraam walaa taxilu hadihi اdabiixa sawaء kana daabixu muslima markiisa hore aw nasraaniya aw yahuudiya nasa calayhi shaaficiyu imam shaafici baa saa nasgareyey watafaqa aleyhi asxaabuna shaaficiyada ah fain qasada maca dalika tacdiim almadbuuxi lahu gayr allah haddii gowracaas uu qasdigii uu ka maran yahay waa xaaraanun buu ku leeyahy hadduu qasdi la socdo iyo weyneyn walcibaadati lahu kana dalika kufra hadii gowraca qasdu tacdiib wataqarub uu la socdo waa kufri buu yihi fain kaana daabixu muslima qabla dalika saara bidabxi murtada anawiyo kadaa muslimiinta hagaalaysiin maxay u odhan waaye khuraafiyiintu kaa nebi ciise ama nebi muuse ama nebi maxamed ama kacbada ama sanam u gowracay iyadoo qasdigiisu yahay inuu ku weyneeyo ama ugu dhowaado waa kaafir buu hi alimaam اnawwi raximah اllahu tacaala hadduu markii hore muslim ahaana gowraca noocaas uu ku ridoobo diinta kaga baxay de haddii kalena kufrigiisi buu kufri ku darsaday rawdatu aalibiinkana wuxuu ku yidhi markuu mukafiraadka ka hadlaya waa anigii darsigii shalay idiin sheegay in waxyaabo dadkii muslimiinta ah ay ku gaaloobayaan fuqahadu inay ku sheegaan kutubta rawdatu aalibiinka eeg juska tobnaad safxada shan iyo lix wuxuu kaga hadlaya halkaa mukafiraadka waxyaabaha qofka muslimka hadday ka dhacaan uu gaaloobayo diinta uu ka baxayo markaasuu usoo odhanaya aw cadama sanaman bisujuudi low sanam buu weyneeye wuxuu ku weyneeyey inuu sujuuday aw itaqarub ilayhi bidabxi bismi ama wuxuu ugu dhowaaday inuu xug gowraco hada kufr ama alfarqu bayna asanami walqabr maxaa udhexeeya labadu waa makhluuqe haddii gawricu kan marka loo sameeyo cibaado noqonayo kan marka loo sameeyana cibaadu noqonaya wahaakada aqwaal badan baa halkan igu qoran laakiin labada tusaale inagu filan nooca saddexaadee dabxigu waa dabxu lmubaax waa gawrac aan cibaado ilaahayna ahayn shirkina aan ahayn mubaax caadaadka kamida ah. wa huwa dabxu ladi laa yuqsadu bihi taqarub wataciim waa gowrac qasdigaasi aanu la socon weyneeniyo ugu dhowaansho wainamaa qusida biha atawasul ilaa akli laxm ariiqati muwaafiqati lisharc laakiin waxaa looga qasdiyey uun hilibka in la cuno neefka waxaa loo gowraca in hilibka la cuno iyadoo dariiqo shareecada waafaqsanna neefkii loo gowracayo daabidkuna waxa weeye maa kaana dabxu fiihi asla fahuwa dabxun shirkiyu haddii gawrucu uu yahay ka asalka gawracaaba loo jeedaaba haddii la doono hilibkii halkaasaa lagaga tegaya waa shirki wamaa kaana dabxu fiihi tabcan falaysa bishirki haddii gawricistu aanay maqsuudka ahayn waxa ka dambeeya maqsuudkiisa in hilibkii la iibiyo in la cuno in marti la siiyo kaasi shirki maha maxay ku kala duwan yihiin dabxigan mubaaxa iyo ka cibaadada ah ishtarikaani fi asli اljawaaz asalka banaanida way wadaagaan labaduba waa jaa-is wayakhtalifaani bالniya faqad niyadu may ku kala duwan yihin kana tacdiim iyo taqarub ilى اllahi baa looga qasdiyey kana waxaa looga qasdiyey aklu laxm niyadaa kala geysa hadda waxa isweydiin le waa masaladii aan ka hadlayan lahaa nin dhalinyarta ka mida ah baa isoo weydiiyey waa masalada ah gowracan mubaaxa ah ma la odhan karaa waa dabxu ligayr illah magaca ma qaadan karaa oo deetana ma ka dhalanaysaa dabxu ligayr illah in la haha wuxuu uqeybsamaa mid shirkiya iyo mid mubaaxa tusaale ahaan jawaabtu waa sidaa culimada gowraca mubaaxa ah dabxu ligayr illaahi ku sheegtay ee ku dartay waxaa ka mida ah sheekh ibn cuthaymiin qowlmufiidka eeg dabxu ligayr illahi yanqasim ilaa qismiin an yadbaxa ligayr illaahi taqaruran wa tacdiima fahada shirkun akbaru mukhruju min almil an yudbaxa ligayr illaahi faraxan wa ikraaman wixii eh, qofkii maqnaa ama martida loo gowracayay si ay hilibkiisa u cunaan dabxu ligayr illahi buu sheekhu ku sheegay soo maarkis hada laa yakhruju min almilla tarkiibka ah dabxun lahu ilahay cid aanan iyadoo lagu isticmaalay nusuusta uu kusoo arooray oo weliba dabxi mubaaxana uu yahay haddana waxaa ka mida xadiidka abi salma aladi rawahu طabaraniyu fi mucjam اlkabiir wالطaxaawiyu fi mushkil اaahaar ana nabiya salى اlه alay slam qaala lahu laa tdbax data dar data darin ha neef caana leh rasuulkaa u tegey markaa inuu wax u qalaabu doonay nebigu wuxuu ku ihi neef irmaan ha gawricin fadabaxa lahum shaahidku waa kaa beyna qowseyn fadabaxa lahum rasuulka calayh isalaatu wasalaam iyo saxaabadii la socday abubakar iyo cumar iyo bay ahaayeen ayuu u gowracay marka halkaa maxaynu ka faaidsanay in dabxi mubaaxa la odhan karo waa dabxun ligayr illah oo haddana jaa-isa la odhan karo oo aanay saxayn in la idhaahdo dabxun ligayr illahi waxaa la odhanayaa un markuu gowricu shirki yahay waxaan odhanaa dabxu ligayr illaahi baa qeybsama oo u qeybsama mid shirkiya mid waxa weeyaan mid cibaada mid shirkiya iyo mid mubaax faakaluu min aلruطb wاllaxmi xata shabicuu faqala rasuulu الlah latusأaluna can hada waina hada min الnaciim aladi tusأaluuna canh walihaada markaynu sidaan idhaahno oo gowrac mubaaxa baa la odhan karaa waa dabxu ligayr illah martibaa kuu timi waad u gowracday waa dabxu ligayr illah baa la odhan karaa ama waxaad u gowracday eh, faraxan ikraaman wa faraxan liquduumi eh, shaksi tuxibu waa dabxu illah baa la odhan karaa maca dalika haddana shirki maaha ila qasdu tacdiim wataqarub baa la socone marka waxay noqonaysaa xadiidka uu nebigu uhi lacana allahu man dabxa ligayr اllah inaynu idhaahno waa cumuumu maksuus ila xadiidka daahirkiisu waa maxay qof kastoo ligayr illaahi u gowraca lidayf u gowraca lisanam u gowraca inuu malcuun yahay dee nusuustiina waxay tusisay in dabxu ligayr illahi oon shirki ahayn inuu jiro markaa dabxigii shirkiga ahaa ayaa xadiidka looga jeeda dabxu ligayr اlahi oo dhan loogama jeedo qismiga afraad waa adabxu lmuxaram aladi laysa bishirkiyin waa gawra xaaraana laakiin aan shirki ahayn wahuwa dabxu ladi lam yuqsad bihi taqarub ilaa gayr اllah waa gawrac ilahay cid aan ahayn in loogu dhawaado loogama qasdin walakina waqaca biariiqati mukhaalifaةi lishariica lakiin siduu u dhacay baa si shareecada khilaafsan kadabxi gayr اlmustawfi lishuruuط اdabxi gowraca sharciga shuruud buu leyahy sooma neefkii baad gowracday ilahay cid aanad ugu dhawaato amaad ku weyneyso ugamaad qastin laakiin shuruuddii baanad dhamaystirin muxuu noqonayaa muxaramu noqonay muxuu muxaram ku noqday minqasu taqarub watacdiim ligayr illahi uu ku jiro maya wuxuu ku noqday liannahu waqaca biariiqati mukhaalifati lishariica dariiqo shareecada waxa weyaan khilaafsan inuu ku dhacay ayuu ku noqday waxaana shuruuddii de ay kala maqantahy waay oo neefkii meelihii ay ahayd in la jaro si u xalaaloobo ayaana jarin waa debxi muxarama kaas laakiin shirki maaha qasdigii lama socdo suwar min adabxi baa jira oo ixtimaalu ku jiro gawricii shirkiga ahaaba mise gawric shirkiga maaha tusaale ahaan adabxu bismi gayr illah qof baa yihi bismi nebiyi neefkiibu qalay kamana muuqdo wax kaloo tusinaya inuu nebiga ugu dhowaanayo ama ku weyneynayo lakin dhawaaqaasaynu hayna bismi nebiyi buuhi ama bismi ciisa ama bismi muusa ama bismi lwaliy lfulani buuhi tusaalahaan horta waxaa la isku waafaqsan yahay calى taxriimi hadihi الsuura in magaca cid aan ilahay ahayn loo qabto neefka marka la gowracayo in xaaraanta horta iyada waa la isku waafaqsan yahi culimaana ijmac kusoo naqlisay masaladaas laakiin wuxuu khilaafku ku jiraa ma shirki ba ah oo ma uhila bihi ligayr اllahi miyuu yahay oo waa gowrac shirkiga mise waa gowrac xaaraanun ah haddaanu qasdi iyo qariino tusisaa aanay la socon maxal khilaaf insha allah masaladaas ayaynu dersiga soo socdo ka bilaabi wallahu aclam salى اllah alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi ajmaciin